waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan ku jirnaa weli abaabuljumuca waxaanan soo gaarnay halka mualifku uu yihi walisixatihaa maca shardi gayrihaa shuruud shuruudda jumucadu ay ku asaxayso halkan kaga hadlayaa mualifku raximah allahu tacaala wuxuu yidhi walisixatihaa jumcadu inay asaxdo maca shardi hayrihaa iyadoo lagu daraya shuruudii salaadaha kale ay lahaayeen shuruudun shuruud kale oo dheeraaday leedahay bimacnaa shuruudda jumcadu ay ku asaxda waa laba qaybood mid waa shuruudihii hore ee salaadaha ay la wadaagtay tahaaradii baa ka mida satrul cawradii baa ka mida istiqbaalu lqiblihii baa ka mida arkaanu salaadkii aan soo marnay in la ilaaliyaa ka mida shuruudihii salaadii ay ku ansixi jirtay oo dhan way leedahay waxay dheer tahay salaadaha kale shuruud bay dheer tahay halkan waxaa lagu sheegaya marka waa un shuruudihii dheeraadka ahaa ee ay salaada jumcadu lahayd taasuuna tilmaamo wuxuu yidhi shuruuda halkan uu ku sheegayna mualifku raxima allahu tacaalaa ilaa shan weeye shantaa shardi bay dheer tahay salaadaha intooda kale axaduhaa midka koobaad waqtu duhri duhurka waqtigiisa in la tukado weeye falaa tuqdaa la qadayn maayo jumucatan jumco la qadayn maayo falow daaqa canhaa waqtigu haddii uu ka ciriiriyo ama uu ku fillaan waayana sallow duhran duhur bay tukanayaan walow kharaja waktigu haddii uu baxo walxaal dadku hum walxaal hum dadku fiihaa salaadii jumcada ay ku jiraan iyadoo salaadii lagu jira waktigii hadduu dhammaadana wajaba duhru baa waajibaya duhurkaasoo binaa'an wixii horey loo tukaday lagu salaynayo o lagu dhisayo wa fii qowlin qowl daciif oo imaamu shaafici istinaafan waa lasoo bilaabayaa weeye waalmasbuuqu qofkay salaada qaybi ka tagtay jumcadu ka gayrihii dadka kalee bilowgeedii joogay buu la mid yahay wa qiila waxaa la yidhi yutimuhaa jumucatan jumcu dhammaystiraya halkan shardigan wuxuu ka hadlayaa waqtiga jumcada jumcada waqtigeedu wuxuu leeyahay waa waqtiga duhurka xilliga jumcada la tukanayana waa xilligii duhurka la tukanayay mas'aladaasi waxay keentay culimmadu ullaahi calayhim inay ka hadlaan jumcada iyo duhurka calaaqada iyo xiriirka salaad ahaan uga dhaxaysa maxay isu yihiin waktigeeduse waktiga duhurka ma ka hormari karaa marka dee fiqhiga muqaarin ama aqrinayee siday culimmadu u badan yihiin jumcadu duhurkii bay booskiisii buuxisaa maalinta jumcada dabcan waa itifaaq laba salaadood isku dari maysid jumco intaad tukato haddana duhur tukan maysid hal midunbuu qofku tukanayaa qofka faradkiisu jumcada ahaa jumcuu tukanayaa qofkaan farad iyo waajib ku ahayn ee sunno u ahayd ama u bannaanaydee yimidna dadka jumcuu la tukanayaa qofkii jumcadii aan iman ama waajib hadda yaca imaatinkeeda ahaa ama yaanay kuba waajibinna duhur buu tukanayaa qofkii duhur tukaday la garayo lixdii maalmood ee kale ee la mid tahay qofka jumco tukaday waktigeedu waqtu duhri weeye waana jamhuuru ahli lcilmi nabigana sidaasaa laga wariyey sala allahu alayh alihi wasalam inuu jumcada tukan jiray waktiga duhurka axaadiidtuna sidaasay u badan tahay culimmada qaar baneeyey baa jira qabla duhur in la tukan karo laakiin waxay iyaga laftooda ogol yihiin axaadiid iyo nusuusta badankeed waktigii duhurkaa la tukan laakiin haddaad dhinaca kale ka eegto haddii waktigii ku dhaafo ama jumcadii jamaacadii aada haleeli weydo ama hurdaba adigii kula tagto ama ama dembaabtiida ee cudurdaar la-aan aad ka harto jumco lama tukadee duhur baa la qadayaa waktiga hadduu baxo ama weliba jooga duhur baa tukan culimmadu haddaba hal qaacido bay ka hadlaan fuqahadeenna shaaficiyaduna raxmatullaahi calayhim qawaaciddooda waxay ku daraan ma ikhtalafa atarjiixu fiihi furuucda qaacidadaa ku dhisan layskuma wada raacsana xukunkoodu waxayna qaacidadu tahay ka dhalatay jumcadu ma salaad madax bannaan baa mise waa duhur la gaabiyey haliljumucatu duhrun maqsuura ma duhurkii oo la soo gaabiyoo laba ragcadood laga dhigay khudbooyinna lagu daraybaa mise waa salaad madax bannaan oo keligeed taagan cibaarada mar kale si kalena u dhowna waa loo dhigaa laakiin wax ka bedelan jumcadu ma duhurkiibay bedel ka tahay jumcadu ma duhurkiibay bedel ka tahay mise waa salaad sideeda u madax bannaan halkaa culimmadu khilaafka qawaaciddaas qaar badan baa waxay qabaan duhur la gaabiyey weeye jumcadu duhrun maqsuuratun weeye masale hadalkaa marka la yidhaahdo in badan baa fuqahada shaaficiyada qabta furuucda qaarkood oo baabuljumuca kugu imanayana iyo abwaab kalena waxay ku salaysan tahay jumcadu waa duhur la soo gaabiyey waxay sidaa ku saleeyeen dhowr arrimood in la yidhaahdo duhur iyo casar musaafirku waa jamcin karaa soo ma ahayn maalin jumco ah haddaad la tukato imaamka casarkiina ma la jamcin kartaa oo casar iyo jumco ma la jamcin karaa sida duhur iyo casar loo jamcin karay haddaan idhaahda jumcadu waa duhur maqsuura oo la gaabiyey de waa la jamcin karaa dhib ma laha haddaan nidhaahda waa salaad madax bannaanna waxaan dhahaynaa maya lama jamcin karo waxaa kaloo mas'aladaa lamidoo imanaysa khudbooyinku labada khudbo mansilada salaada jumcada ay kaga jiraan maxay tahay ma mansilatu rakcatayni mise waa rukni ka madax bannaan oo la socda oo labada khudbo ma booskii labada ragcadood bay joogaan haddaan idhaano waa duurkiioo la soo gaabiyey labada ragcadoodna halkaasaa la geliyey khudbana halkaasay buuxinayaan waxaa ka dhalanaysa masaa'il ay ka mid tahay salaada labadii ragcadood ee maqnayd satrul cawraa shardi ahaa oo tahaaraa shardi ahayd min alxadai waalkhabath khudbadana waa inaad tahaaro qabtaa min alxadai waalkhabat labadaba waa inaana satrulcawra lagaa helaa masaladaasay ku salaysan tahay waxaa kaloo ku salaysan masaladan jumcada markaan niyoonaya seen u niyoonayaa haddaan salaad jumco niyooda la garay haddaan duhur gaaban niyoodo niyadeydii ma asaxaysaa haddaan idhahnaa duhrun maqsuuratu nacam haddaan idhahnaa mayana laa masaa'il saasoo kale oo furuuca waxay ka dhalan oo shuruud iyo axkaamta ah jumcadu ma duhur la gaabiyey baa mise maaha in su-aashaa la isweydiiyo sababo badan baa keenay inay xiriir calaaqo adag ka dhaxayso jumcada iyo duhurkuna wax la inkiri kara maaha kow waktigay wadaagaano maalmaha inta kaleoo dhan booskan salaad duhur baa iskale tawqiidkan maalinta jumcada a lafteeda qofkaan jumco ku waajibin duhur kama dhaco oo duhur waa laga rabaa waxaa kaloo ka muuqata haddii adigii jumcada lagaa rabay aada xaadiri weydo iyo waktigeedu hadduu baxo duhur baa la qadayn wifaaqan ee jumco la qadayn maayo waa la qadayn haddaynu niraahno salaad kas looga tegay laakiin haddii hirma halmaan iyo hurdo ku dhaafiyaan iyo acdaar kale hadday ku dhaafiyaan duhur baa tukan hadhowe jumco tukan maysid marka adigii laftaadii hadday jumcadii isqaban weyda duhur baa tukan waxay ku dareen oo kaleeto haddaba jumcadii waktigeedii hadduu kaa tago ma jumcaad qadayn mise duhur baa tukan hadhow qadaa waktigiisii waad seexatay waad halmaantay mashquulaad cudurdaar leedahay baa kugu dhacay jumcadaad soo aaday gaari baad soo raacday traffic jam baad gashay taasay magaalada fahmaysaan saad meeshii u taagneyd baa jumcadii laga soo dareeray gaarigii meel waddaa kagama tegi kartid waddaa dhexdeeda kagama dhaqaaqi kartid maxaad samayn isaga jir weeye jumcadii baa laga soo dareeray casar baa kuu gaadhay hadhow salaadaad tukanayso dee salaaddu haddii ay salaad madax banaan ahayd bay leeyihiin keligeed socota ma la qadaya duhurka duhur baa la qadaya casr casr baa la qadaya fajar fajar baa la qadaya maxaa jumcadii tagtae duhur loo qaday in wax ka dhexeeya isku xirnaanshaa waa ka muuqataa marka suwar baa imanaya jumcada waktigeedu waa waktiga duhurka haddii waktigii la gudan waayana falaa tuqdaa la qadayn maayo jumucatan la qadayn maayo oo qadayn maysid jumca ee waxaad qadayn duhran baad qadayn waa waktigii hadday kaaba tagto ko waa masalada koobaad falow daaqa canhaa hadduu waktigu ku ciriiryamo waktiga aan haysanno khudbo iyo jumco kama wada gaadhno kuma filla ama labadii ragcadood ee jumcadaba kuma filo waqtigu waa gabaabsi iyo gabagabo weeye waana dhici kartaa masaajkaynu soo aadnay waxbaa dhacay cilad iyo waxbaa masaajkii ka dhacay saan u sugaynayba aakhir ilwaqti baa fursadaan helay inaan tukanno jumco kuma filla jumcadana shardigeedu waqtiga inay dhacday ahayd falow daaqa canhaa waktigu hadduu ka yaraado osan jumco ku fillaydna sallow duhuran duhur bay tukanayaan masalada duhur in la tukanaya waxay la mid tahay sida qasrigii salaada oo waxay ka dhigan tahay jumcadu waa duhur la gaabiyey oo shardi ku xirnaa maadaama shardi ku xirnaa shardigii haddii la waayey lagu gaabin lahaa waa in la dhammaystiraa sida salaada qasrigaba shuruud bay leedahay qasrigii shuruudiisii haddii la waayey wajaba litmaamu in la dhamaystiraa waajibi qiyaasan calaa hada dhe marka walow kharaja waqtigii hadduu baxo wahum dadkuna fiihaa jumcadii ay dhexda kaga jiraan inagoo salaadii jumcada ku jirna haddii uu waktigu dhammaado wajaba duhru baa waajibaya oo jumcadu waktiga gudihiisa inay ku dhammaatay ahayde hadday ragcad markaan tukanno waktigii inaga dhammaado salaadeenna duhur baan u bedelaynaa laakiin seen ugu bedelaynaa cala almadhabi binaaan qaybtii horaan ku salaynaynaa haddaan hal ragcada soo tukannay saddex kalaan dhammaystiranaa binaan waxaa weeye waa tirsanaysaa intii hore waay waxay dhahen halkaa waxaan ka garanay bina masalada waxay ku salaysan tahay duhrun maqsuuratun bay ahayd markii horeba haddii la yidhahdo salaad kaley ahayd hal ragcadood salaad subaxaanoo tukaday saddex kaloo duhura miyaan ku dari karaa waxay yidhahdeen maya waxay ku saleeyeen markii horeba duhur la gaabiyey bay ahayd hadday gaabintii suuroobi weyday waadun dhammaystirin waxaad la mid tahay nin qasri tukanayey salaad gaaban baa tukanaysay salaaddii dhexdeeda baad nin muqiim oo mutim aad ku xidhatay miyaad soo bilaabi mise halkii un baad ka sii wadan marka hore waad maqsuuray ahayde iyadii un baad taam yeeli tanna salaad jumcoo laba ragcadood ahayd iyo duhur afar ahaa dabada la iskama gelin kareen haddayna asalku islahayn marka wajaba duhru baa waajibi binaaan isagoo lagu dul dhisayo intii aad soo tukateen biniyati ljumuca unbaad niyadii duhur u bedeliyo intii horena waa tirsan ragcad iyo ragcad iyo bar hadday ahaydba inta dhimanna waad ku dari binaan wa fii qawlin qawl baa wuxuu leeyahay istinaafan allahu akbar baad kasoo bilaabi duhur sababtoo a ah jumcaduna wuxuu ku salaysan yahay jumcadu duhur maqsuura maaha waa salaad madax banaan saa darteed mar hadduu duhur waajibo tani duhur ma noqon kartee ka bax duhurkii allahu akbar dhaho bilow duhur maqsuura ama ah lasku gaabiyey ma aha buu ku salaysan yahay qowlkaana walmasbuuqu qofkii salaada qaybi ka horeysay ka kayrihi dadka kaluu lamid yahay waktigu hadduu baxo haddii aad imaam ku soo xirato markii hore jumco tukanayay waktigiina baxo adna isagunbaad lamid taho duhurbaad la dhamaystiri waqiila waxaa la yihi yutimuhaa jumucatan isagu jumcuu dhammaystiranoo masbuuqu cudurdaar gaar uu leeyahay laakiin waqiilkan waa wej daciifa haddaba shardiga koobaad ee khaaska la tahay waa inay waqtiga gudihiisa dhammaanteed ay dhacdaa qayb kamid a hadday waktiga ka baxdo duhur bay isu bedeli athaani shardiga labaad an tuqaama waa in la ooga jumcada fii khiطati abniyati awطaani اlmujamiciina dadka jumcada tukanaya wadankooda meel guryo ka dhisan yihiin wey tan waatay naxaadu ku dhihi jireen mudaafu ilayhi maxay yidhahdeen gadaal gadaal baa loo laqbayaa soo laguma dhihin khiطati waa mudaaf abniyatina waa mudaafun ilayhi abniyati waa mudaaf awطaanina waa mudaaf ilayhi awطaani waa mudaaf mujambicina mudaaf ilayhi mudaaf ilayhi mudaaf ilayhi mudaaf ilayhi isdabagalay gadaal ka soo laqbeedeh kuwa jumcaysanaya wadankooda guryaha ku yaala khiطatu abniyatin waxaa la yidhaahdaa gurya la jeexay oo dhul loo qoday waayo oo la xadeeyey oo la calaamadeeyey saas darteed walow laazama hadday laazimaan ahlulkhiyaami dadka khaymadaha iyo aqal soomaaliga iyo cawska degan iyo dadka teendhooyinka degani asaxraaa baadiyaha duurka banaanka abadan weligood aanay ka guurin falaa jumucata jumco laguma laha fi adhari sida xooga badan aqwaasha imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh jamhuuru ahli lcilmi waxay isku raacsan yihiin shardigan mar labaad buu soo laba goor celin doonaa isagoo si kale u dhigan shardiga labaad dadku waa inay mustawطiniin yihiin shardigaana jamaahiiru ahli اlcilmi baa qaba raxmat ullaahi calayhim halka laba mas'aluun baad u baahan tahay inaad ogaato mustawطiniinta istiiطaanka maxaa uu daliil ah iyo maxaa istiiطaan la yidhaahdaa labada masalun baad u baahan tahay amaa daliilku waa hadyigii nabiga sala allahu alayh waalih wasalam madiinuu deganaa oo magaalo ahayd reer baadiyuhuna hareeraheeda ceelasha iyo daaqsinta waa la deganaa wax jumcaa baadiyaha iyo tuulooyinkaa lagama ogi jirin magaalada nabigu jogoon baa laga ogi jiray sala allahu alayh waalih wasalam haddaba dadkii reer guuraaga ahaa ee reer baadiyaha ahaa ean meel rasmi u deganayn ee marba deegaanka raacayay daruurtana la guurayay jumco ma tukan jirin masaajid ugu horeeyey oo bacda masjidi rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam salaad jumciya khudbatlumuca laga oogana wuxuu ahaa masjidka juwaathaa la yidhaahdo biardi lbaxrayn tuulooyinka ay deganaan jireen reer cabdilqays baxrayn haddii lagu yidhaahdana waa wadanka hadda baxrayn la yidhaahdo iyo gobolka bari ee sacuudiga mantiqa sharqiya dhulkan la yiraahdo ixsaa iyo ilaa baxrayn baa baxrayn la isku dhihi jiray hadda iyarun baa laga gooyey mantiqa sharqiyadiiyo baxrayn loo bixiyey laakiin intaa way ka weyneyd dhulkaas baa awalu masjidin jumicat fiihi jumucatu bacda jumucati jumucat fii masjid sal slam kaana bimasjid bijuwatha qaryat min albaxrayn saasay bukhaari iyo kayrkii warinayaan halkaa waxaa ka cad tuulooyinkii iyo reerbaadiyihii madiine iyo deegaanada ku hareeraysnaa jumco ma tukan jirin jumcana lagama ogi jirin istiaanka daliilkaasa asal u ah xadda iyo daabidkiisa culummadu way isku qabteen xataa fuqahada shaaficiyada kamid ah oo aqwaasha imaamu shaafici baa kala duwan oo tarjiixa markuu ku yihi fi lahari in qowl kaleoo daahira jiro isaga laftiisu aan xoog badnayn buu kutusayaa muqadimada waxaynu ku soo marnay fa in qawiya alkhilaafu aqwaasha imaamu shaafici dhexdoo khilaafku xoog badan yahay aladharu baan ku dhihi haddaan almashhuuru ku dhahana waa khilaaf daciifa khilaafkani ma yara ma xoog yara fi lfiqi shaafici ka jira iyo ikhtiyaaraadka aimadu ay kala doorteen markii aynu niraahno maxaa mustawtin lagu noqdaa laba wasfi weeye wasfi khilaaf badan kama jiro waa ka gadaal inoogu iman doono waa wasfi yacuudu dadka u noqonaya laa yadcanuuna shitaaءa walaa sayfan dad aan guurguurin weeye kulaylaha iyo qaboobaha midna ma guuraan qola waa wasfiga dadka xaaladooda ah sifana waa sifo u noqonaysa deegaankooda iyo guryahooda sifada guryaha weeye wuxuu halkan ku sheegay wuxuu yidhi waa inay dhismo aan la rarin oo guryo dhul loo xadeeyooo loo jeexay ay yihiin ama dhis iyo dhoobo ha ahaadaan ama dhagax iyo shamiinto ha ahaadaan abniyatinta saasuu uga jeedaa madhabkaa shaaficiyadu sida ay u qabaan bay jamhuurta fuqahadu qabaan sida maalikiyada iyo xanaabilada sida raajixa fii madaahibihima laakiin qowl shaaficiyada ah iyo riwaaya maalikiyada iyo xanaabiladu leeyihiin iyagu waxay leeyihiin qasab ma aha guryo dhismaa inay yihiin haddaa reerku xataa uusan guurin oo buulo yahay caqal caws iyo bulcaws iyo aqal soomaali iyo khaymada u dhisan yihiin waa dad mar hadday yihiin laa yadcanuuna shitaan walaa sayfan waa mustawطiniinoo jumcadu way ku waajibi waa muqaabil aharka cinda shaaficiyati iyo qowl maalikiye iyo xanaabiladu ay leeyihiin culamada qaarkoodna ay rajaxaan mutaakhiriintii kamida ah raxmat ullaahi haddaba hadalkaa way hadalka halka la ysku hayo qolana waxay leeyihiin curfigii muqaarinka ahaa ee xilligii madiina nabiga ka jiray calayh salaam dadka baadiyahaba qolyo beeraley oon beerahooda ka guurin waa jireen oo aqal caws isaga dhisan yahay magaaladan guryuhu jeexan yihiin ay guryuhu dhisan yihiin bay ahaayeen dhooba iyo dhagax kay noqdaanba qolana waxay leeyihin axkaamta sharcigu ee ku salaysan baabkani dadkan inayna guurin oo rasmi u degan yihiin wey iyagoo guri dhagax iyo dhoobo dhistayna waa deganaan karaan iyagoo aqal soomaali iyo bulcaws iyo khaymadi u dhisan tahayna weligood waa deganaan karaan labadabana way dhacdaa mustawiniin way laba goraba oo laa yadcaruuna shitaan walaa sayfan unbaa muhima labadaa qowl baa la isku hayaayo oy fuqahadu isugu qabqabanayaan marka halkan isagu wuxuu leeyahay inay abniye dhisan tahay waay halkaa markaad eegto dhismaha mundul buu noqon karaa carshaanna waa noqon karaa waxaa laga hadlayaa waa aqalkan inta la furfurtoo la rarta meel lagu dhisanayo iyo dee aqalahan aan la rarinay guryahan aan la rarinay magaalada iyo tuulooyinka wey haddii aynu niraano abniye iyo guryo la dhisay baa shardiga sida madhabka raajixa waxaa ka dhalan inta kale istiiaan ma noqoto sida aalibka walxukmu lilgaalibi lilgaalibi acam laa linaadir aqal say yidhahdaan walow laazama ahlu lkhiyaami asaxraa abadan falaa jumucata fi lahaari saasay ku imanaysaa innaga soomaali haddaan nahay qolyaha qaxootiyada degan guryo dhagaxay dhisanayaan ilmihii ku dhashayna waa ku qaangaarayaa wuxuu ku leeyahy mustawiniin ma nihin haddaad tiraahda adigu madhabkeed haysataa shaaficiyu ku leeyahay fii khiati amniyatin markaa usoo dhigta xaafadahan jidadka lehe balaanka lehe guryaha aqalada iyo cariishadii iyo dergadahiiy dhagaxu ka dhisan yihiin ma guurtaan sayfan shitaan markaad tidhaahda maya shan iyo toban sano meelna loogama guurin meelana geedi loogama aha haddii laga qaxay dee magaalooyinkaa laga qaxay ay lamid yihiin waxaa kaaga daran niyat rujuuc baan qabaa buu le niyat rujuuc oo saxaabadii hijrada madiine ku joogtayba niyada way ka jeclaayeen maka inay ku noqdaan ilaa waagii dambe laga mamnuucayo gabayadooday kamid ahaan jirtay alaa hal abitanna ay muxuu aha beytkii qaybtii ka horreysa sheeg alaa layta shicrii hal abitana laylata biwaadin waxawli idkharun wajaliilu wahal aridan yawma miyaaha majinatin wahal yabduuna lii shaamatun wa tufaylu alla yaa dhulkii taga bay dhihi jireen waa u hiroobi jireen jumcadana waajib bay ku ahayd waxaa kaaga daran xaggeed ku negidahay meeluu ku negin yahay lama yaqaan markuu taga meeshuu niyaturajuuca u qabay waa musaafir oo salaadu gaabin meeshuu niyaturajuuca u qabaa lahaa musaafir baana oo salaadu gaabin reer guuraa reer baadiyaana ma aha magaaluu degan yahay oo nalkaa u shidanoo tuubooyinka biyaha ugu jira oo warshadihiibaa gawda ku hayaoo jidadkiibaa la dhisayaayo ma garanayo culayska ay salaada jumcada ku hayso wuuba degan yahay salaad jumcada xataa kaba soo qaad haddii la yidhaahda waajib ma aha cala aladhari muqaabil aladhar waa waajibinaya laa shaka ixtiyaadku wuxuu ku jiraa afdalkana ku jira inaad jumco tukato waaba kula dagaalamayo jumcaan tukana haddaad dhahdo waxaan garanayaa nineteen eighty eigtkii meel baan jumco tukanaynaa intaan niri bayna soo weerareen walaalayaal idinku haddaydaan tukanayni waxaan nidhi iska daaya annagaa tukanayne na daaya may tukan maysaan soomaaliya safar ku tegayo nin guddoomiye degmada ahaa raggii hore ee minhaajkana ahaa baa iyaga isugu yeehay wuxuu yihi kitaabkii minhaajka awaakan ee jumca inay waajibaysuu sheegayaaye nayow ilaahay baad siraysaan buu yihi halkana musaafir baa tihiin xaggiina musaafir baa ku tihiin kitaabka minhaajka keligiin ma taqaanaana waa laysla yaqaanaaye waa kane waa ka khiati abniyati awطaani mujambiciina ku qorano waa khiatu abniyatin baa degan tihiine jay iyo laamiyaa idiin dhisane xaggee wax u wadaan si unbaa cuqdad jimco looga qaaday ilaa hadda soomaalida qaxootiyadan degan dhadhaab qayb baan tukaninoo maanta oo dhan jumco lama tukan karaadaasu ku hayaan waxaana dadka ahlu wujuub aan ahayn way ka asixi soo maaha tii xataa lama hayo marka tani guryaha carshaanta iyo mundulayaasha haddaan dhisanno mustawiniin baan nahay ogaada fii khitati abniyatin in baan nahaye aqal soomaaliya bulcawskii la raranayay heryada ahaa kaa weeye ka laga hadlayo ahaaliu shardiga saddexaadi alla yasbiqahaa waa inaanay ka horeyn walaa yuqaalinahaa aanay la xiriirinoyn la wakti ahayn jumucatu jumco kaloo fii beldatihaa magaaladaa lagu tukanayo magaaladaas hal jumca in la oga weeye laba jumca lama ogola hadday laba jumca noqdaanse ta horayso unbaa jirta tii laga horeeyey waxba kama jiro hadday isku mar dhacaanna ama la garan waayo tii horeysayna midkoodna waxba kama jiro kule ilaa idaa kaburad magaaladu inay weyn tahay oo wacasura ay adkaatay ijtimaacuhum dadku inay isugu yimaadaan fii makaanin hal meel ama dadku meel qaadaba ay waayaan ama magaaladu isba gaari weydo dhibaato malaha midaas waxaa asal loo dariishanayaa magaaladu shicaarna in la muujiyo waa la rabaa xilligii nabigana calayhi salaatu wasalaam madiine masaajid bay lahayd laakiin jumcada ka nabiga keliyaa lagu tukan jiray sala allahu alayh alih wasalam qiblatayn baa jiray masjid bani zureeq baa jiray masjid quba baa jiray masjid bani cabdilashal baa jiray masaajid badan bay madiine lahaydoo salaadaha kale lagu tukado jumcada laakiin masjidka nabiga keliyaa lagu tukan jiray sala allahu alayh ali wasalam labadaa shardi haddii la helo in dadku isgaadhi karo meeshuna qaadi karto asalku hal jumco in la tukada waayo haddaan la isgaadhi karin ama meel qaadaba aan la hadba sidii loo awoodiyo way tacadudi kartaayo cinda shaaficiya lafteedu kama qabaan culays iyo dhib wa qiila waxaa la yidhi waa wi daciif asxaabta qaar leeyihiin weeye laa tustathnaa la soo reebi maayo haadihi suura suuradan ay magaaladu weynaatay ama adkaatay laysu yimaado xataa taa lafteeda hal jumca un baa la tukan karaa ninkii haleeli waaya ama boos waaya duhra iska tukado halkaasay qolada iyagu ku dhiijiyaan lakin waa in daciif madhab wa qiila waxaa kaloo la yihi oo iyadana daciifa wej daciifa fi lmadhab in xaala nahrun webi hadduu kala xiro cadiimun oo weyn beyna shiqayhaa labada dhinac ee magaalada kaana ka baladayni sidii laba magaala loola dhaqmi waa in webi iyo biyo aan la mari karin kale ciraan maahane waa lasoo lugaynaya gaari baa lasoo raaci waa la isgaari waaye la yeeli maayay yidhahdeen magaalooyin yaryar bay ka hadlayeen baan u malaynayaae kuwa subixii haddaadka lahada habeenkii un dhinacooda kale aad ku dheelman si jumco looga gaaraba ma laha iyaga wa qiila waxaa kaloo la yidhi waa daciif laakiin kaa laftiisa in kaanat qura hadday tuulooyin ahayd markii hore kala googo an fatasalad ay isgaadho isku dhegtooy magaalooyinka intay fidaan ay magaalooyinka isdhex galaan tacadadat iljumucatu jumcooyinku tira yeelan karaan bicadadihaa inta tuuley marka hore ahaayeen hadday dhowr magaalo kala ahaayeen oo intay waasaceen oy fideen magaalooyinkii isgaleen oy isgaadheen oy xiriirsameen magaalooyinkii asalka baa loo kala qaadayo jumcooyin badan waa loogi karaa haddii kaleo markii horeba hal magaalo war ay ahaydna waxay leeyihiin maya waxaasoo dhan waa wada daciif hadday magaaladu weynaato la isgaari waayo ama dadka zaxmada meel qaadan la waayo jumcada intii la rabaa la tacadudi karaa ee xaajadu keenayso falow sabaqahaa masaladii hore aan ku salayna marka waxaan idhi keligeed baa la rabaa shardiguna waa inaan jumcana ka horeynin midna ku lamaanayn hadday jumco ka horeyso ama mid ku lamaantahay maxaa dhacaya falow sabaqahaa hadday ka horeyso jumucatun jumco kale fal saii fasaxiixatu midda saxdii asaabiqatu ta horeysay waayo ta dambana duhur bay tukanayaan jumco maaha wa fii qowlin qowl imaamu shaafici laga wariyey in kaana sultaanu hadduu amiirkiiyo madaxa ninkiihi maca thaaniyati talabaad la tukada fahiya saxiixatu iyada ah hadba qoladii amiirku la joogo baa jumcadii saxda ahayd ah waayo dadku isaga inay raacaan bay ahayd oy ka dambeeyaan asalkuna ninka amiirkaa meeshuu ku tukadahayd in lagu tukado waxa kale waa fallaage iyo mukhaalifo waayo jumcadooda in la tasxiixiya ma mudna halkaas la mar kula martaba wlmuctabaru waxaa la tix qiimeynaya saa way kala horreeyey jumcooyinku tanaa horreysay iyo tanaa horreysay halkee lagu kala qiimeyn walmuctabaru waxaa la qiimeynaya lagu kala ogaanaya tii horreysay sabqu taxarumi xirashada allahu akbarta tii la horreysay waay khudbada ma aha istawuudiga aqimkana ma aha inta kala horreeyey wuxuu yidhi allahu akbarta hadduu kaa hordhaho fursaddiiyo jaaniska baa kaa qaatay buu yidhi waqiila waxaa la yidhi ataxallulu ka horbixitaanka wey ka hor xidhashada maaha wa qiila waxaa la yidhi biawali lkhudbati khudbada bilowgeedii wey khudbadu salaaday ka mid tahaye tii khudbada hor bilowda waaye ayib taawa hadday kala horeeyaan hadday isku mar la tukadana falow waqacataa macan wadajir hadday u dhacaan oo isku mar allahu akbar dheheen aw shaka wuu shakiyey teebaa horreysay ustu iljumucatu jumcada dib baa laga soo bilaabi labadaba dib bay ka soo bilaabay hadda kii horeeya waay marka dambe kii horeeya waay wain sabaqat xidaahumaa midood hadday horreysay walam tatacayan aan la caynoobin oon la garanaynin maba la ogaba aw tacayanad way caynowdee waa la garanayay markii hore laakiin wanasiyad ama nusiyat waa la halmaamay sallow duhuran dhammaantood duhur bay tukanayaan waayo shuruudeedii baan la haynin wa fii qowlin jumucatan bay tukanayaan intaasoo dhan waxay ku salaysan tahay tuulo yaroo masjid weyn leh lama ogola in intay qolo fallaagoobaan jumco meel kale ka ogaan inta masaajkaasi qaadayo dadkuna wada gaarayaan nabiguna saluu kamaa ra'aytumuunii usallii buu ila yidhi saan adoo tukada tukada magaaladiisa nabigana masaajid kale jiray jumco lagama ogi jirin alraabicu shardiga afraad aljamaacatu jamaaca in tukada wey wa sharuhaa jamaacada shardigeeduna ka gayrihaa jamaacaadkii kale lamid tahay markaad xiranaysa niyatuliqtidaagii in lagaa doonayo afcaalu limaam ogaanayso inaadan mukhaalafo faaxishaa khilaafin shuruudii salaatu ljamaaca oo dhanna waa laga rabaa waxbay dheer tahay wa an tuqaama masalada itifaaq weeye jumcadu inay jamaaco u baahan tahayoo qof keligiiya uusan jumco tukan karin qof keligiiya jumco kama ansaxdo jumcadu jamaaca ay u baahan tahay weligiina nabigu alay slam bilaa jamaaca ma oogin jamaacada cadad cadadkee weeye waxaa soo haray waan tuqaama waa in la oogo biarbaciina afartan qof mukallafan oo mukalafa xuran oo xor ah dakaran oo rag ah mustawطinan oo degan maxaa looga jeedaa mustawطin laa yadcanu aan guurin shitaan qabow walaa sayfan kulayl ilaa lixaajatin baahi qofka ku timid maahane iyo duruuf gaar ahoo timid maahanee asalka aan guurin wey halkan wuxuu ka hadlayaa mualifku raximahu llahu tacaala jumcada cadadka la doonayo iyo shuruuda cadadkaas shuruuda wuxuu yihi dadka jumcada tukanaya waa inay mukalaf yihiin majnuun iyo sabi way ka asaxdaa laakiin tirada loo baahan yahay ee shardigaa lama buuxiyo laguma dara axraar cabiidki iyo addoommuhu ahlulwujuub ma aha way ka ansaxaysaa laakiin ahlulwujuub baa la rabaa inay noqdaan afartanka qof oo axraar noqdaan addoonku ahlulwujuub inuusan ahayn waan soo marnay dakaran haweenku ahlulwujuub inayn ahayn daliilkeeda waan soo marnay mustawطinanna waxaa nidhi khilaaf kama jira mabda guud ahaan nabiguna ala sl weligii jumco kuma tukanin laakiin mustawtin yaa la yidhaahdaa laa yadcanu aan guurin shitaaan qaboobaha walaa sayfan kulaylaha ilaa lixaajatin xaaje maahane magaalooyinkaba qof magaaladii intay si ku noqotay isaga guuray oo meel isaga wareegay way dhacdaa shaqaa xagga ka martay magaaladaasi ugu xumaatay meelka manaa magaalada lafteeda waa la guuraa laakiin asal maaha xillina kuma xirna qaboobiya kuleylna magaalada kuma xirna waxaa su-aal ka iman doontaa magaalooyinka kulaylka laga xagaabaxo ilaa lixaajatin baan markaa gelinaynaa khiطati amniyatin hadday tahay intaa shuruudaas ishkaal ma laha laakiin shardigan wuxuu kaloo meesha ka saaray kuwana meelaha xeryaha qaxootiyada intay yimaadaan mustawطiniin ma nihin yidhaahdaa labaatanka sanana aan sayfan wa shitaan meella u guurin laa yadcanu sayfan walaa shitaan haddaad noqoto curfiga sharciga iyo fiqhigeenna mustawin baa tahay jumcaduna ay kugu waajibi cadadka arbiciinkaa haray marka cadad nas sariix ale ah horta ma jiro laakiin madhabkeenna masaa'ilka cadaaduna waa iska ijtihaadi masale iska ijtihaadoy madaahibtu ku kala duwan tahay waayo qofka cadad shardiyana wax nas sariixoos khilaafay ma jiro markii nusuusta macnaha la eego keeba ugu dhow ijtihaad ahaan oo meelo uun mustanad iyo meelo uu yar xagxagti iyo leh weeye waxa la ysku hayo ma sidii jamaacadii caadiga ahayd baan saddex ka dhignaa ma cadad inagoon qabanin baanun cadad badanoo shacaalku ku muuqdan dhahnaa ma tiro go-an baan qabanaa haddaan tiro go-an qabanayna imisaan ka dhignaa waxaan rabaa muqadimatan inaan idiin dhaho asaaska jamaaca inay tahay waa sharun wifaaqan cadadkii jamaacada weeye waxaa la isku hayo balade masaladu saa ijtihaadii u tahay fiqi madhabi ana aan aqriyayno waxaad iga sugtaan waa tuqaama biarbaciinadaas waxa loo cuskaday mustanadkeeda laakiin niqaash madaahib kale iyo tarjiixaad kale iga sugi maysaan waxa loo cuskaday waxay yidhaahdeen cadad baa shariga na sariixana ma hayno waxaan u noqonaynaa cadad ay jumco ku asaxday xilligii nabiga ma la hayaa waxayna afartan baan haynaa waan hugnaa haddaba afartanku shardigii inuu buuxin wax ka yar laakiin daliil uma hayno waxay dhaheen nabiga caligiisa alay salaam waxaa kacb ibni maalik laga wariyey wiilkiisa cabdiraxmaan ibni kacb ibni maalik baa wadi jiray isagoo duqu waa yeeloo indhabeelay mar kastoo aadaan jumco uu maqlo wuxuu dhihi jira sacad ibnu sacad ibnu zuraar ilaahu naxariiso ascad ibnu zuraara maalinkii dambaan yidhi aabe maalin kastood adaan jumco maqasho ilaahu ascad ibnu zuraara u naxariiso unbaad dhahdaaye maxaa isagay jumcada ka dhaxeeya wuxuu yidhi jumcadii ugu horreyseen salaad jumco tukano isagaa na ururiyo na tukiyey waxaana yihi imisaad ahaydeen wuxuu yidhi afartan baan ahayn halkaa waxaan haydnaa cadadka afartan ah way ku asaxday laba wej baa loo daliishaday marka xadiidkaas wejna waa ka daliil ahaan xadiidka iyo qisadaa toos loo abbaarayo wejna waa ka qaaciide ahaan dhinaca ka soo gelaysa xadiidka ka xadiidka la aadaya waxay dhaheen itafaqnaa inuu cadad shariya cadadkan inay ku asaxay daliil baan u helno waan waan waan sugnay cadad ka yar inay ku asaxaysana daliil uma hayno shaki baa jira walasalu cadam aslulcadam saa darteed ninkii yidhaahdaa cadad ka yar bay ku asixi daliil cad baan ka rabnaa haddii la waayo kii ugu yaraayen daliil u haynayne ku asaxday baan u qabsanaynaa middaa war waaye dhinaca kalena waxay yidhaahdeen atamasuku biaqali maa qiila waxay yidhaahdeen afartan hadii la helo inay ku asaxayso waa nagu raacdeen soo maaha lagu yidhi haa afartan wixii ka yar khilaaf baa ku jira annaga taayada inay ku asixi waa itifaaq tiina inay ku asixina waa ikhtilaaf saas darteed taayadu waa yaqiin lilitifaaq inay asaxayso ma yaqiintii aan isku raacnayn haynay baan mukhtalaf mashkuuka uga tegaynaa bay yihahdeen mukhtalaf mashkuuka shaki ku jireen kuwa asixi baan uga tagnaa waxaana rajaxayay dhaheen qaacidada alkhuruuju min alkhilaafi iyo qaacidat lixtiyaai kuwaasoo dhanna kaalmayso noog waxay yihahdeen annaga noogu soo ururi intaasaan haynaabay dhaheen laba ishkaal baa lagu keenay oy labadana ka doodeen mid waxaa la yidhi jumcadu deliil cad looma hayo oo intaa ka yara idinkana waxaad tidhaahdeen wa sharuhaa ka gayrihaa jamaacadii jamaacaduna saddex bay ku asaxdaa marka deliil haddaan lahaynin kale axkaamuljamaacaan siinaynaayo saddexa ku asaxdo ishkaalkaa way ka doodeenoo waxay yidhaahdeen sax waa jamaaco laakiin adankii innaga waxaan isku raacsannahay jamaacada khusuusiyaad bay dheer tahay jumcadu nabiga xilligiisiina deh tuulo kastaba saddex haba way lahaan kareen masaajid kastabana qoyskii dhistay koox ku tukanta waa laga heli jiray maxaa loogu tukan waaye kuwa kale waxaan ka fahmi karaa cadad ku filan baan la helaynin oo dadku saa uma badnaynba saas darteed jamaacadu inayna jamaacaadka kale la cadad ahayn mana halkaa ka haysanaayo wax kaga duwanta qolo kalaa timidoo waxay yidhaahdeen maqsuudku waa shicaar in la muujiyo keliya dooda madhabku maa idiin sheegaya doodaha kale laftoodu ninkii u doodaya inuu meel mariyaa laga yaabaa shicaar in la muujiyo tajamucun baa loo baahan yahay oo jamaacaadka kale dheerta kuwana waxay yidhaahdeen maya shicaar ha la muujiyo laakiin shicaarkii cadad ay ku asaxday inuu muujinayaa jira wixii ka yarna labahuba shicaarkii maqsuudka sharcigaah inuu muujinayo laba shicaar in la muujiyo way ujeeddada lafteeda erayga ah baa daliil u baahan ma daliilu calayhi horta isaga laftiisa daliil u keena jumcadu inay shicaar muujiso ujeeddadu inay tahay lafteeda daliil u baahan eyadii inaad daliil nooga dhigtaan dalil calayha awalan qolyo kaloo culamada qaar baa yimidoo ictiraad baa la keenay soomaydaan dheheen intaas haa daliil baan haynaa ka yar jumco lagu tukaday oo muxuu ahaa fi صaxiixi waxaa ku qoran fi tafsiiri qowlihi tacaalى waidaa ra-w tijaarata aw lahwan infaduu ilayha wa tarakuuka nabigoo khudbaynaya baa laga yaacay oo laga dareeray anigu maalin dhaweytaan qisada ah, dee fiqigi iyo kutubtu maa ka akriyi jiray laakiin jumcadii hadda inaga tagatay tii ka horreysaan arkay baan shahiidka iri qisadaas kaleeto idin sheegi doonaaye nabiga waa laga dareeray safar baa la sugayey safartiibaa soo gashay astaan iyo shicaar iyo gari iyo waxbaa waxa la garaacay garan maayo waa lagu yaacay tijaaratan aw lahwan labiyo toban qof baa nabiga kusoo hartay sala allahu alayh alih wasalam nabiguna khudbadiisii buu iska watay labiyo toban baaba salaada la watay ee afartanka maxaad u wadaan waxay yidhaahdeen maya qaacido fiqiga jirto waxaanu leenahay alistidaamatu aqwa min alibtidaai bilowgii dadku kama yarayn inay ka yareen daliil uma haysaan iyadoo dhexda socotay yar baxeen wayna soo noqdeen ka bixitaanka dhexda laga yarbaxayna bilowgaan ka hadlaynaa shardigee istimraarku waa ka duwan yahay axkaam badan oo sharcigu kala duwan baana jirto faariq baan helaynaa aan ku kala tafsiirino calaa kulli xaal subxaan arka idiin sheegayo maalin isniin aan halkan ka baxna oo maalinkii gaarisa wax ka dhacayeena habeennimadii fiidkii baan tagnay horta linukta waagi hore waxaan maqli jiray iyo waxaan aragnay waa kala laba waarnima raggii dib ha isugu noqdo waagi hore waxaan maqli jirnay khawf iyo cabsi haddii loo soo sheego haweenkaa ku balbaleeya balaa dhacdaye hargaha lula raggii baa ka darayba intaan dhexda sii soconay telefoonkai raggii hargalulkii baa anagiiba wadnahana laga soo riday war cararaydii waxaan garan weyni ma noqotaan ma socotaan ma dhulkaad ka durushaan dadkiibaaba raggiibaaba balbalo soconay soconay soconayo habeennimaan gallay iyadoo fii tahay laba saac iyo xoogay barhkii tahay baan meeshii gallayoo qolyo meelo basaskii meelo sokay wada degeeno tuulooyinkiibaa hoteeladii wada buuxsameeno la cabsanayo markaan tagnay anu magaaladaan dhex maray dadaan wadaan xaafado geeyo waan soo noqday intii gubanaysay baan dhex istaagay waqafoo gubanayay iyo subuuqdii oo gubanayay iyo warshadii gubanaysay iyo intaan ag istaagaan aga wareego horta horta magaalada wax dhaqaaqi ma bal meesha waxaa ka dhacaya fiiri jumcadii ku xigtay baan joogay masaajka ibn alqayim ninka waddanka ra-iisul wasaaraha ka ah baa yimid xilligii khudbada agteeda buu magaalada marayey masaajidkii show dadba kuma hadhinba imaamkiibay khudbadii isu diyaa isu diyaarinayaa dadkiina xaggaa loo didayba waa la jabay qofkaan weydiisteen te khudbadii ma la gaaray qof miyir qabo wax kuu sheegi ma lahaba xaggee socotaa kaa dhahda ra-isul wasaare ra-isul wasaaraha lagu wada le maakaas waxaa xasuustay waidaa ra-w tijaaratan ow lahwan infaduu ilayha wa tarakuuka qaa'iman agoorda dadkii yar yar ma leh waa yeel ma leh culimmada ordaysa ee masaajidka khudbadii sii dabamaraysa yaa baan udhi masaajkii baan soo galay inta ka soo yaacaysa ee soo didaysa maxaa la sheegay maxaa la sheegay rayla raylaanaha didaysaa la yaabay markaas waxaan wa tii ilaahay sheegay wa tarakuuka qaa'ima waayo tan maanta taagan masaajidii meel lagaga tukada lawaayi jiray iyagoo nus nus ay khudbadu bilaabatay hadday dhexdeeda laga jiray iman lahaana inun baa daliil lahayd oo didi lahayd marka intaasay annaga fuqahada shaaficiyadu mustanadaadkaasay daliishadeen ninkii wax ka fiican haya falyatafadal mashkuuran lakiin fiqi manhadads wasaxiixu sida raajixa inciqaadu aha inay guntanto weeye bilmardaa dadka jiran ninka mariidka ah ee cudurdaar guriga waa iska joogi kartaa la yidhi asalka ahlulwujuub waaya laakiin cudurdaar baa rukso loo siiyey haddii masaajidka uu yimaado tirada waa lagu darsan waayo inuu gadoomo looma ogolaynu soo marray xalay waana alimaama imaamka laa yushtarau shari ma aha kownuhu inuu yahay fawqa arbaciin afartanka inuu dheer yaho ko iyo afartan ku noqdo shardi maaha waayo xadiidkaas cabdibnu zuraara qisadiisaan daliishanayno arbaciin baan ahayn markuu yihi ma dhihin imaamku naguma jirin walow infada arbacuun waata masaladii marka walow infada hadday kala didaan ay kala yaacaan alarbacuuna afartankii aw bacduhum qaarkood fi lkhubati khudbadan dhexdeeda lam yuxsab ilmafcuulu inta la sameeye la xisaabi maayo fii haybatihim intay maqnaayeen cadadku intuu naaqiska ahaa la xisaabi maayo halkaa markaan dhahno jawaabtii qisadaan kaga jawaabaynay baa dib noogu soo noqon soo maaha ujeeddadu markii meeshaa laysku haystay inaan ka fakarnay ahayde hadda taada kawadamiya fuqahada abiicad saasay leeyihiin dabacda fuqahada waxaa ka mid a mararka qaarkood maqaamka wuxuu kaga ku jawaabay masaa'ilka kale iltizaami maayo ma iltizaamayo ixtimaal wayuu ku leeyahay wadaliilu idaa taaraqa ilayhi ixtimaalu kasaahu thawba ijmaali wabatala bihi istidlaalu buu ka rabaa halkaasuu ka rabaayo madhab agtiisa mutaqarir ah oo meel u yaala unbuu ixtimaalaad uga jawaaba rabaa maahane jawaabtan uu bixinayo inuu furuuc ku saleeyo ujeeddadiisu maaha marar badan markuu doodayo garta dhiibanayo wayajuuzu waxaa bannaan albinaau halkii in laga sii wado calaa maa madaa wixii tegay lagu sii dabaqabto in caaduu hadday soo noqdaan qabla tuuli lfasl iyadoon wakti dheer ka soo wareegin hadday soo noqdaan halkii in laga sii wada waa la ogolyahay wakadaa waxaa lamida binaau salaati salaadii in lagu saleeyo cala alkhudbati khudbadii in infaduu hadday yaraha kala dareeraan baynahumaa khudbada salaada dhexdooda kala dareerku markay khudbadu dhammaatay hadduu dhaco oo la yaraha sugo markay soo buuxsamaan cadadkii salaadii halkii waa laga sii wadi karaayo khudbada salaadu halkaa waxaad ka garan waxaa soo socda almuwaalaad baa shardi ah baa soo socda fain caaduu hadday soo noqdaan bacda tuulihi waqti dheer markay kasoo wareegtay kadib wajaba listinaau in lasoo cusbooneysiyo kow lasoo bilaabaa waajiba fi adhari sida raajixa wain infadu hadday kala dareeraan fi salaati salaada markii la galaybaa qayb badan salaadii ka baxdo cadadkii dhamaystirmi waaye baalat way buri wa fii qowlin qowl shaafici liyaho daciifana laa buri mayso in baqiya hnaani mar hadday caqidantay buri mayso hadday laba soo haraanoo xaddii jamaacadu ay joogto saasuu yidhi bay leeyihin intani waxay u leeyihiin inay mutawaaligu shardi yahayoo nabigu weligii iyadoo mutawaaliyana isagii a'imadii ka dambaysay unbay baa la aqoon jiray laakiin muwaalaadkaoo la qeexayo oo la caddaynayo dib bay nooga iman doontaa gaar ahaan khutabka dhexdooda laakiin khudbada iyo salaaddu inay xiriiraan baa asal ah xaaje haddayna jirin wa tasixu way asaxaysaa khalfa alcabdi addoon hadduu dadka tukiyo iyo wasabiyi ilma yar iyo wan musaafirin musaafir fi afhari sida raajixa idaa tama alcadadu cadadku hadduu dhammaystirmo biayrihi imaamka cid aan hayn afartan kale haddaan hayno oo imaamku tiradii shardiga uusan buuxinaynin jumcada waa ina tukin karaa isagoon ahlulwujuub ahayn ka musaafirin wa sabiyin wa cabdi waa ina tukin karaan wainta amara calaykum cabdun xabashiyun dheh waxaanan soo marnay man saxat duhruhu saxat jumucatu waxaa kaloo inoo soo marnay man saxat salaatuhu saxat imaamatuhu imaamnimadiisana waa asaxaysaa walow baana alimaamu hadday caddaatay imaamkii inuu yahay junuuban janaabo qabay ow muxdian uusan weyse qabin oo weysadu ka jabnayd saxat jumucatuhum waad asaxaysaa fi lahari sida raajixa intama cadadu cadadku hadduu dhammaystiran yahay bikayrihi qof kale isaga intaan ahayn isaga intaan ahayn tiradii hadday dhammaystiran tahay muxdid iyo junuubnimadiisu inagu aynaan ogeyn waxba inaga dhimi mayso waayo shardi jumcada uma ahayn amaa isaga falakum walahum wey fain asaabuu falakum walahum wain akhطauu falakum wacalayhim inaga waa inoo tirsan tahay dheh wailaa falaa haddii kale maya waayo shardigii cadadka ahaa baa dhiman haddii cadadki isaga la-aantii usan dhammaystirnayn waman laxiqa alimaama ninkii soo haleela almuxdita ee muxdidka ee wayse aan qabin raakican isagoo rukuucsan lam tuxsab ragcatuhu lixsaabi maayo cala asaxiixi sida xooga badan min aqwaali aimati اlmadhabi iyo asxaabu lwujuuh wuxuu ku leeyahay masalada rukuucda la soo gaaro imaamka rukuucdiisu inay jirtay ku xidhan tahay imaamka rukuucdiisiina waxba kama jiro saa darteed faatixan wuxuu kaa xambaaraa isaga faatixadiisa waxba ka jirin dadka way ka asaxaysaa aan leenahay waa dad iyagu arkaantoodii la yimido xiriirka iyo calaaqada ka dhaxaysa imaam iyo mamuumnimo iyo mutaabaco keliya ay tahay kanna wuxuu kaga duwan yahay in wax laga xambaaruu rabaa de isagiiba aan waxba xamtiisiiba xambaari karinoo ka asixin taadana ma xambaari kara marka farqigaasaa ninka muxdidkaasi waxaa la helay masbuuqi iyo qofka kale xilligaas farqiga udhexeeya kaawey alkhaamisu shardiga shanaad ee kamida shuruuda ay leedahay jumcadu khudbataani laba khudbo wey qabla salaati salaada ka horeeya laba khudbo oo salaada ka horeeyana nusuusteedu waaba fara badan tahay nabigeenana calayhi salaatu wasalaam laba khudbuu khudbayn jiray oo salaada jumcada ka horeeya saasaana salafan iyo khalafan lasoo kala dhexlay salaada inay ka horeeyaan iyo iyo laba khudba jumcadu inay tahay wa arkaanuhumaa tiirashooduna khamsatu shan waayo oo khudbadaas haddii aan lala imanin ma asaxayso jumcadii waaye walidaalika qaarkood culimmadu waxay soo guuriyeen inay masaladaa khudbadu ijmaac tahay qaar baa yidhi ilaa man shadda si ibn xajar alhaytamiuka raxmat ullahi aleyh tuxfaha ule ilaa man shadda qolo shaad kala timid oo jumcadii khudba loomaba baahnoo shardi ma aha tiri baa jira madhabkaana rag baaba aada ugu doodayoo sida shawkani oo kaleeto fii nayl awtaar iyo rag lamida waa waajib khudbadu laakiin shardi ma oo la-aanteed bay asixi bay leeyihin isna nin abulfayd alkhumaari la yidhaahdo baa daba dhigtayoo kitaab qorayna alxisba calaa man jawaza aljumucata bilaa khuba kitaab kastana oktabtun wada matbuuc wey isagana waa ka heli kartaa wa arkaanuhumaa khamsatun labada khudba tiirashoodii arkaantooduna shan waaye saddex waa celcelis labadaba waa laga rabaa khudbo labana un qaarkood in lagu sameeyaa laga doonayaa fi lmadhab xamdu llaahi tacaala ilaahay in lagu mahdiyo wasalaatu cala nabiy calaa rasuli sal slam rasuulka ilaahayna lagu saliyo labadaa arimood wujuubkoodu dalaa badan bay leedahay ma shardi iyo arkaan bay kamid tahayna mas'ala khilaafiya weeye waxay u daliishanayaan nabiga mar kastoo khudbadiisa laga sheekeeyo kaana yaxmad llaha wa calayhi bima huwa ahlu ilahay buu ammaani jiray saliga nabigana waxaa lagu fasiray culimmada qaarkood warafacnaa laka dikraka markii ilaahay xusaba in la xusi mursalka mujaahid ee abari fii tafsiirihi ku warinayana wuxuu leeyahay waa asaxay oo wuu asaxay waxaa kaloo sugan bay dhaheen nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu xadiis abi hurayra ku yidhi muslimiintu majlis hadday isugu yimaadaan oo ilaahayna aanay ku xusin nabigana aanay ku saliyin nuqsaan baa ka soo gaarta majliskaas saa darteed salaadiina nuqsaan inay gaarta lama ogola khudbadii nuqsaan baa gaari bay yidhaahdeen calaa kulli xaal dalaailka yasaluu kamaa ra'aytumuni usalli iyo waa cibaado tawqiifiya sidaa un baana nabiga lagaga dhaxlay inahaasay isugu dareen sidaasayna ku waajibiyeen arkaanta ugu dareen wa lafduhumaa labadaa lafdigooda xamdiga ilaahay iyo salaada nabiga lagu saliyana mutacayirun wuu caynoobaa oo salli iyo xamdi inay noqdaan saasaana salafan wa khalafan lagu kala dhexlay nabiguna yaxmad ullaha baa la yihi ilaahayna salluu calayhi wasalimuu tasliman alfaadaasuu cabiray kuwaa lafdigooda in lala yimaado wey wlwasiyatu rugniga saddexaadi in la dardaarmo bitaqwaa cabsida ilaahay oo maqsuudka khudbaduba dadka in la wacdiyo weeye wacdi bay u baahan yihiin dadkii yawaane waana waa in laga helaa labada khudbaba walaa yatacayanu lafduhaa ma caynoobaya cala asaxiixi alfaad iyo erayo go-an oo cabsida ilaahay erayada akri lagu leeyahayna ma jiraan sidaad ilaahay ugu wacdinayso iyo erayadaad ilaahay ku xasuusinaysaba waa ku furan tahay wa haadihi alaaatu saddexdan arkaanun tiirar fi lkhudbatayni labada khudbaba laga wada raba weeye saasaana salafkii laga soo gaaray bay ku leeyihiin waraabicu rugniga afraad qiraa'atu aayatin aayad in la akriyo weeye fii ixdaahumaa midood labada khudbo qaarkood qur-aan inaad ku waxay hadiga nabigaa sidaa ahaa haweenka qaar waxay ka wariyeen inay suuratu qaaf kaba barteen khudbada nabiga mimbarka uu ku celcelin jiray jaabir ibnu cabdillahina wuxuu leeyay sida muslim warinayo nabigu alay slam kaanat salaatuhu qasdan wa khubatuhu qasdan yaqra'u aayaatin min alqur'aani wa yudakiru nnaas aayad qur'aanna waa akriyi jiray dadkana waa waanin jiray marka nabigu aayad qur'aana waa akriyi jiraye aayad iyo wax ka badanba inaad waxuun akrido culamada qaar baale waa waajib laakiin rukniyaan laga dhiginoo aada loo sii adkaynin waxaa kaloo qaarkood yidhaahdeen shaaficiyadu wa qiraa'ada waxaa waajibinaya labada khudbo uqiimataa maqaama rakcatayni wاlqiraءaةu fi rakcatayni kaanat waajibaة fakadalika maa kaana badala canhuma labadana khudba ragcadihii bay bedel ka yihiin labada ragcadoodna qiraa'o waajib bay ahayd qiraa'ada asalkii hadday waajib ku ahayd bedelkiisa faracaana inay waajib ku noqoto qaacidadii qiyaasku keenayaa halkaana waxay yidhahdeen waxbaan ka luqluuqanaynaa aan ka dayanaynaa rugniga shanaad baa dhiman waqiila waxaa la yidhi fi lulaa midda horaa qur-aan lagu akriyay waqiila waxaa la yidhi fiihimaa labadaba taasaana u dhow haddii la yidhaahdo ragcadday bedel ka ahaayeen labada ragcadoodba qira'a waa la iska rabay waqiila laa tajibu qira'a dhan waajib ma ahane waa baabu sunan oo waxaa la wariyey nabigu waa ficil ficilkuna istixbaab iyo mashruuciyu ku tusaa halkaasaa loo daliishaday aqwaal intaa saddexdaa qiilee dambe ka madhab ahaan waa daciif saddexdaba walkhaamisu ka shanaad maa yaqacu calayhi wuxuu ku dhaci karoo la dhihi karo weeye ismu ducaain magac duco oo lilmuminiina loo duceeye fi haaniyati ragcadda khudbada labaad wa qiila laa yajibu waxaa la yidhi waajibi maayo ducada muslimiinta loo duceeyena iyana waajib weeye oo arkaantay ka mid tah nabiguna waa ducayn jiray sala allahu alayh waalihi wasalam oo ducooyin baa ka soo arooray salluu kamaa ra'aytumuni usalliina waa yidhi ducada laakiin waa inaynan ifraad iyo tafriid noqonin waa inaynan waxyaaba xaraan iyo waxaan habboonayna kula gelin walidaalika fuqahadiina shaaficiyadu waxay qabaan khatiibku ducada marka uu galo hadduu waxyaaba aan loo baahnayn ducooyinkeeda galo waad iska sheekaysan kartaan inkastoo cala madhab sheekaysiga khudbada lagu sheekaysta usan xaaraan ba ahayn ala fi madhab waa utegi doonaa iyaga walaa yarum waa yaxrumu kalaam ay kuleeyihiino khaiibko waa iska sheekaysan kartaan ay kuleeyihin waa dembi maaha salaada waxu dhimi mayso lakin waa laga fiican yahay wayushtarau waxaa sharia kownuhaa khudbadu inay tahay carabiyatan afcarabi in lagu akriyo muratabata arkaani alaaثati اlulaa saddexda rugni horena ay kala horeeyaan wa bacda azawaali inay tahay xilliga duhurku soo galo waalqiyaamu fiihimaa labada khudbaba in la istaagay in qadara hadduu awoodo waljuluusu baynahumaa inuu dhexdooda fadhiisto waismacu arbaciina kaamiliina afartan dhammaystiran inay inuu maqashiiyo waljadiiduna annahu laa yaxrumu calayhim dadka khudbada dhegaysanaya xaraamka maaha alkalaamu hadal wayusana waxaa sunaha alinsaatu aamus iyo dhegaysi intaa shuruud lkhudba waxa kamid iyo waxaan ahayn buu kaga hadlay waana sidii imaamu raafici u dhigay raximah llahu tacaala wayushtarau kownuha carabiyatan waa hadday dadkii carabiga garanayaan sidaadana tawqiifkii iyo asalkii ah sidaasaanay nabiga iyo saxaabadu samayn jireen laakiin fuqahada shaaficiyadu kuwa horena waa kusoo marnay kuwan shuruuxdooduna way ka hadlayaan dee khudbadii maqsuudkeedii haddaan carabigu faa'iideynayninna dadka carabiga ha la baro inta laga barayana afkooda ha loogu khudbeeyay halkaasay marayaan qaacidada madhabkuna uuba keenayaayo adu iska daa khudbo iska daa ataxiyaadkii baan soo marnay haddaad carabi ku garan weydo afkaaga ku akriso soo soo marin ataxiyaadkii salaada bartankeeda ahaa bay sujuuddii salaada bay ku dheheen soomaaliya waa ku ducaysan kartaa oo salaadii bartankeedii ahayd tanna min hada ba labadaba waxay eegayeen ducada weliba gaar ahaan qofku maqaamu duca weeye ducana waa u baahan yahay carabina waa garan waayey hatuusan carabi garanaynin ilaahay maqaamkan baryo in la dhaafiya maaha khudbada maqsuudkeeduna haddii uu duca ahaa haddii uu wacdi ahaa wacdigiina dadkani dee wax carabi fahmayaba uusan jirin ama khaiib carabi akriya baan lahaynin wadaadkii khudbada akriyaya waa la waayey wax carabiga isku miiqmiiqi karana meesha cajam weeyo dadka ma jooga maxaa la samayn waxay dhaheen mid baa istaagi af soomaaliya ku wacdiyi iyo af sawaaxil iyo ingiriis adbakay ku hadlaan iyo talyaani kadibna salaada la tukan muratabat alarkaani ahalaaati lula xamdig inuu horeeyo asalaa cala nabi ay ku xigto alwasiyatu bitaqwana ay ku xigto qowlkaa saasuu raafici u dhigay laakiin nawowi baa radin doono shardi maca buu dhihi doonaa wa bacda azawaali xilliga duhurka inay tahay waayo bukhaari siduu wariyey anas baa wuxuu leeyahay nabigu sal slam kaana yusali jumucata bacda azawaali saasayna jamhuurta culimmadu qabaan qaar banaynaya way jiraan qabla zawaal waalqiyaamu fiihimaa in qadar hadduu awooday inuu istaago iyo waljuluusu baynahumaana xadiidka ibnu cumar iyo axaadiid badan bay leedahayoo nabigu laba khudbuu akhriyi jiray yajlisu baynahumaa dhexdooda uu fadhiisto kadibna waa istaagi jiray ibnu cumar wuxuu leeyahay kamaa yafcaluuna alyowm xilligiisii sida haddaba la sameeyo haddaba labada khudba jaabirna xadiid isagu wuxuu leeyahay nabigu taagni buu ku khudbayn jiray waa fadhiisan jiray haddana waa istaagi jiray faman naba'aka annahu kaana yakhtubu jaalisan faqad kadaba qofkii fadhi buu ku khudbayn jiray ku yidhahda been buu sheegay marka asalku inay khudbadu tahay in la istaago dhexdoodana la fadhiista adiladaasaa laga gartay qadarkee la fadhinayaa qadarun labada khudba kala faslinaya wa qiila calaa qadri suurati اikhlaasi ikhlaaska suuradda qadarkeed in la fadhiyo oo si fiican loo kala gartaa laazim ay qolo dheheen waismaacu arbaciina kaamiliina khudbada afartan in la maqashiiyo maqsuudkii khudbada cadad afartan aanu nidhi afartanka in la wacdiyay ahayd saa darteed qofkii hadduu khudbada hoos isaga akristo dadkiibana aynan maqlin oo isagoo hoos isaga hadla khudbadiisu maansahaysaa maya waayo maqsuudkii khudbada dadka la wacdinayay maba adan samaynin waa qiila way asaxaysaa wa bihi qaala alxanaaf xanafiyatu waa jadiidu qowlka jadiidka annahu laa yaxrumu calayhim lkalaamu hadalka xaraamka ma aha wayusanu linsaatu waa la baneeyey in la aamuso oo la dhegaysto imaa sunno inay tahay insaadku faliqowlihi tacaala waidaa quria alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu dhegaysta oo u dheg raariciya nabiguna calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi idaa qulta lisaaxibika ansit walimaamu yaktubu faqad laqawta waman lagaa falaa jumucata lah jumco uba sugnaanin intaa adiladaas cala baan ku xambaaraynaa falaa jumucatana jumuca kaamila male baan dhahaynaa maxaa sababay bidaliilin dadka khudbadu soo khaiib iyo mustamci kama koobna labadabayna hadli karaan baan daliil u haynaa bay dhaheen amaa khaiibku inuu hadli karo wax khudbadii ka baxsan waa kii sulayk alkhadfaani masaajka soo galay ee uu iska fadhiistay ee nabigu yihi adigaa soleyga laba rag ma tukatay taxiyadii markaasuu yihi maya wuxuu yihi qum fasalli ragcatayn maslada masaladku khudba maaha bay dheheen nin buu la hadlay gaar oo la hadlayoo khalad sameeye buu khalad sax galoo nabigu khudbadii intuu ka baxay waa marka koobaad mar labaadna ma'muum hadli kara waan haynaayo nabigoo khudbaynayaa nin istaagay rasuulka ilaahayo uu yihi markaasuu yihi haye markaasuu yidhi dhibaatadaasaa dhacdoo kanaa dhacdo abaar baa dhacdo biyola-aan baa nagu dhacday ilaahay noo bari ilaahay buu beriyey roob baa yimid toddobaad buu roobkii socday jumcadii kale ninkii ama nin kale istaagay oo gacanta taagay oo nabiga la hadlay waraas khudbada lama hadli kara nabigu ma dhihin bay dheheen aamus ma dhihin fariisana ma dhihin haddaba khaiibkii oo khudbadii ka baxay oo wax kale ka hadlay waan haynaa kowdhaa maamuumiintii mustamiciintahaayoo hadlayna waan haynaa فhذا dليل على أن الأمر layسa للوuجوب وأن النهي layسa للتحريم وأن نفي الجمعة layسa للصحة وإنmaa للكماaل نفي الكماaل iyo كماaل samayntiina مستaحaبaad eh bay yihahdeen halkay bhشha la maray sooma aragtid waa qowlka جadيidka qadiimku wuxuu leeyahay maya aamuska جuمعadu waa waaجiب in la hadlana lama ogola فqad lغاa ansit wa amr bilmacruuf baa xataa la diiday axaadiidta waan ka jawaabaynaa qowl sidaasoo kaleeto imaamu shaafici leeyahayna way jiraanoo kitaabkiisa alimlaa kutubta jadiidka kamid ah masar ka ahaana taxriim buu ku caddeeyey laakiin naska umka ku qoran hadda laa yaxrumu waayo kaajakaa imlaha iyo qadiimka iskaashaday baa culimmada qaarkood ay aadeen waxay yidhaahdeen jumladii ka horeysay wa ismaacu arbaciina kaamiliina inuu maqashiiyo malfaaidatu afartan koob hadday sheekaysanaya see loo maqashiinba maqsuudkii wacdigana xaggee ka iman masalada aimada shaaficiyada waxaa aada isugu dayey dood iyo gar naqsi badan inuu ka sameeyo ninkii la yidhaha abulmacaali aljuwayni kitaabkiisa nihaayat lmalab fii diraayati lmadhab masaladaa markuu soo maray wuxuu leeyahay dadka yidhi istimaacu waajib ma aha aad buu ola murmaya ola dagaalamaya ilaa uu yidhaahdo man ankara wujuuba اlistimaaci ilى اlkhuطbati falaysa macahu min xaqiiqati hadihi اlqaacidati shay fayajibu اlqaطcu calىa madhab الshaafiعي anahu yajibu اlistimaacu ilى اlkhuطbati fakayfa yustajaazu khilaafa dalika calىa طariiqi الshaaficiyi fii maslaki اitibaaci itibaac buu shaafici raaci jiray waaba yaqiin in la yihah madhabka shaafici madhab kalea ma ixtimaalo wujuub waxaana in la yihahdo orkaa kadib buu dood dheeroo safxatayna sii gelayaayo madhabkiisa ku sharxayo kadib buu ishkaalaad ku iman kara isaga istidlaadkiisii iyo tacliilaadkiisii ishkaalaad iyo doodo ku iman karuu ka naqsanayaa kadib wuxuu leeyahay doodihii iyo jawaabihii iyo waxaan isku soo ururiyo bal hal qaacida aan marina baashi markaasuu siyaaqo kale u samaynayaa nihaayat malabka juska labaad markuu kaga hadlaya raximah llahu tacaala qultu waxaan idhi alla saxu sida raajixa ana tartiiba alarkaani arkaantii in la tartiibiyo laysa bisharin maaha xamdiga iyo salaada iyo tawsiyada saddexdaas bitaqwa shardi maaha inay kala horeeyaan wallahu aclam wal adharu sida raajixa qawl imaamu shaafici ishtiraa muwaalaati khudbadu inay xiriirda inay shardi tahay wey kow wa ahaarat alxadai waalkhabat xada iyo khabat nijaase iyo xada mina aahir ka tahay wey iyo wasatri cawrada asturkeeda amaa muwaalaadku waxaa loo daliishaday lilitibaaci nabigu khudabka waa xidhiirin jiray laakiin fasli yasiir ah wax yar hadda yar kala go'daay dhibaato ma laha bidaliil nabigu wuu jaray khudbadiio sulayg buu la hadlay wabidaliil nin baa weydiiyo wuu yar aamusayo wuu jawaabay wabidaliil xasan ibni cali markuu dadka soo dhex jiray isagoo ilmo yaree kufkufay intuu mimbarka ka soo degay oo soo qaaday buu ku noqdo u yihi sadaqa allahu inamaa amwaalukum waawlaadukum fitna wiilkaa yaroo waxaan arkay buu kacayo kufayo kacayo kufay waan isayn waayey ilaa aan soo degay oon qaaday waxaa inqiaacaya fasligaa yaryarkaa inuusan dhibaynin bay intaa daliil u tahay hadyigii nabiga ee khudbadu xiriiri jirtayna muwaalaadka inay tahay waxaana cibaadaad tawqiifiya tahay baa loo daliishaday taa waa midda koobaad waxaa labaad ay ku tusaysaa muwaalaadku khudbada iyo salaadu inay xiriiraanoo iyana waan soo marnay wa طahaarati اlxadaثi wاlkhabaثi wasatrina iyana waxaa loo daliishaday laba arimood marka koobaadoo waxaa nidhi khudbada iyo salaadu muwaalaad baa shardi ah hadduusan weyse qabin ama qabaysba lagu leeyahay oo khudbadii u akriyo kadibna uu doonto fasli baaba soo gelayao salaaddii iyo khudbadii faasil baa soo gelaya marka labaadna waxaan soo nidhi labada ragcadoodii nusilataa khudboodii nusilata rakcatayni satru cawra iyo tahaarat alxadath walkhabat bay keenaysaa intaba saasay keenaysaa satrul cawruhu waxbuu la sii dheer yahayo de nin cawradiisu muuqato dadka hortoodana khaiib istaagaya waxaa sax miya allaahuma ilaa ariiqada awliyada majaaniinta ah ma ahane majaaniintii u cabdilwahab shacraani abaqaadkiisii iyo nin yusuf nabhani jaamicu karaamaati wliya iyo ku sheegayey karaamaatihi nin baa lagu sheegaya weli bu ahaa oo min karaamaatihi anahu kaana yaktubu jumucata wayascadu mimbara curyaanan baa lagu leeyy isagoo qaawano xataa kastuun aan qabin buu khudbada akriaysa waxaas karaama miya nin baa intuu fiiriyey wuxuu yidhi ni majaaniintii bay awliye ka dhigayaan buli waalla nin weyn oo qaawan oo mimbarka taagan ninkaa maba awliya maa nin waalan manacsad kashfu satrulcawra waajib weeye xataa salaada aadan ku jirin lam tandur cawrada qof nool iyo qof meyida midna inaad eegto lama ogola in la yihaahda marka isagoo makshuufulcawr uu qofkii khudbayn karaa dadkiina hor istaagi karaa waxaad noo soo wadan maalinka dambe nin kasta u qabaa khudbay aad soo wadaa sooma ayada taa marka la eego jaanib marka laga eego khatiibku waxaa waajiba ah, satrulcawra inuu asturo cawradiisa dadka fiirinay inuu ka asturo waa waajib isagoo makshuufulcawra dadkiina hor istaagana lama ogola iyadoon salaad lagu jirin baaba la diidaye iyadoo m member iyo masaajid la saaran yahay min baabi awlaawey laakiin ahaarada xadadka iyo qabadkana fuqahada shaaficiyada qaybaa ka dooday oo diiday oo shari ma aha yidhi raggaa waxaa ka mid ah alghazali raximahu llahu tacaala madhabka markii uu sheegay kitaabkiisa alwasiit fi lmadhab masaladan markuu sheegay ee uu soo waday baa wuxuu leeyahay wlaqyasu anlaa yushtarad kamaa laa yushtaradu listiqbaal xataa labadan ragcadood booskoodii bay khudbadu joogtaa haddaan idhaahno ragcadaha qibladaa loo jeedsan jiray khudbada ma qibladaa loo jeedsan wuxuu maya xataa haddaan dhahno qaacidada qiyaaska mutaridkaa ah waxay keenaysaa in la rajaxo tahaaradu sharti inaynan ahayn way fiican tahay lagama hadlayo qasab miyaa haddii anoon weyse qabin aan khudbada akriyo khudbadaa ka kac miyaa wey cala madhab lanacamha khudbada wa kama jiro laakiin hazaali isagu wuxuu ku garnaqsanayaa ku doodayaa warnimayo sidaas ma aha markii la yidhi laba ragcadood booskood baa la gelinayaa hazaali sheekhiisa abulmacali aljuwayni fii nihaayati almatlab isagu wuxuu leeyay wahaada laa ardaahu tawjiihan qaabkaa in masalada loo jeheeyo aniga sax ilama aha ilama toosna kuma kuma qancin buu yihi laakiin wuxuu yihi maca alqaطci biana alistiqbaala laysa bisharin inagoo le istiqbaal qibla shari maaha booskii ragcadahay joogtaa saasay tahaaro sharti ku noqotay inaan dhahno wuxuu leh masalada masalo saxan maaha anuu waxaan dhehi lahaa buu yihi masaladaa tahaara shariya meel ha lagu saleeya haddii la dhaho anuu waxaan dhehi lahaa buu yihi waxay ku salaysan tahay cala shtiraaطi اlmuwaalaati bayna alkhubati wasalaati oo hadhow weysaa la doonan faasil bay noqon waan soo tahaara qaadana nidaamkii salaaday goyn halkaa daliil ahaan loo cuskadaa ila roone meesha ragcadahi khudbaduhu ku jiraa inaan la dhihin haddii kale qiblada ujeedtaa lagu dhihi dee khudbadana qiblada haloo jeedsadoo sii jeedo khudbeen hadiga khilaafsada sala allahu alayh ali wasalam ayb wa tusanu waxaa sunnaha khudbadii calaa mimbarin mimbar meel kore in lagu dul akriyo aw murtaficin ama meel saraysa mimbar rasmi hadduusan jirin meel kora lagu istaago amaa mimbar in lagu khudbeeyo nabigu mimbar buu khudbayn jira sal slam wa amaa haddaan mimbar jirin intaan mimbarka nabiga la samaynin kaana yakhubu calaa jidcin tiir buu ku istaagi jiray khaiibku inuu meel yar muuqdo ay dadku arkaan baa la doonaya wa yusallimu wuu salaamayaa oo sunnaha calaa man cinda almimbari dadka mimbarka jooga agtiisuu salaamayaa markuu sii fuulayo dadkan agtiisa asalaamu calaykum buu dhahayaa si gaara maxaa u daliila xadiid cabdillahi bn cumar laga wariyo nabigu hadduu yimaado idaa danaa min mimbarihi yowma aljumucati sallama calaa man cindahu min dadka hareenihiisa joogaya fadhiyuu salaam jiray kadib markuu mimbarka fuule soo jeedsadana dadku assalaamu calaykum dhihi jiray waa laba salaamood marka tadaba waxay qayba doontaa way soo socotaaye taa hore xadiidkeedu ma asixin sanadkiisana waa daciif laakiin mar haddii daciifaba la yihaahdee daciif fii fadaa'il acmaal iyo sunan baan ku jiraa soo maaha saasa imaamu nawowiye qabaa raxmat ullaahi calayh wa an yuqbira calayhim dadka inuu kusoo jeedsado idaa sacida mimbarka hadduu fuulo xagga dadka inuu usoo jeedsada la rabaa sidii nabigu yeeli jiray wey sal ly slam wa yusallima calayhim uu salaamo taana nabigay ka sugan tahayoo nabigu mimbarka hadduu fuulo sacadalmimbara sallama istaqbala calaynaa biwajhi bay dhin wana soo qaabili jiray uma salama asalaamu calaykum buu dhihi jiray wayajisu wuu fadhiisanayaa uma yuadinu muadinka adaanaya taana nabigay ka sugan tahay sala allahu alayh ali wasalam xilligiisii markuu salaamo wuu fadhiisan jiray markaasaa muadinku adaani jiray wa an takuuna khudbadu inay tahay baliiqatan mid xeel dheeroo meel fog taabanaysa oona sheekabareley iska noqon mafhuumatan dadku ay fahmayaanoo alqaazi iyo luqadiiyo eraya aan la garanaynin dadka inaadan kula hadlin weeye qasiiratan in la gaabiyo weeye walaa intaana tanaday ka sugan tahayoo khudbadiisu kaanat qasdan salaatuhu kaanat qasdan xadiid kalena wuxuu ahaa ina tuula salaati rajuli wa qisara khubatihi maynatun min fiqhi wey in la gaabiyo adiladaasay leedahay yaltafitu hareeraha madaya mad ma milicsadoo ma daymoodo yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix fii shayin minhaa wax khudbada kamida ah. midig iyo bidix waxay u daliishadeen daliil aan waafaqsanayno gacmaha ku saabsanaa xadiidkii cumaarata bni ru'ayba markuu arkay mimbarka bish bni marwan oo saaran xadiidkuna fii saxiixi muslim weeye oo gacmaha saa u kala gedinaya buu wuxuu yidhi qabaxa allaahu haatayni lyudayatayni alqusayiratayn labadan gacmood ee yaryar ee gaagaaban lacnada ha ku dhacda buui nabigu far buu ku ishaari jiray xadiidkaa riwaayaadka culimmadu ay isku qabteen aimada xadiidka isku haya macnihiisa riwaayaadka ay wariyeen baa kala dheer dheer qaarna alishaaratu fi lkhubati bay u deliishadeen oo hal far keliya weeye laba gacmood saa lama dhihi karay dheheen qaarna waxay dhaheen isha khudbada kale maaha fi ducaai weeyo labada gacmood buu sidaa lahaa oo ziyaadaad saasaa agtooda ku jira ziyaadaadka dheeraadkaana waa ziyaadaad saxiixa inta aan xusuustaan garanayo culamada raxmat ullaahi marka ziyaadaadka xadiidka haddii laysu geeyo ducay ahayd ducadana nabigu far keliyu ku ishaari jiray calayhi salaatu wasalaam wayactamidu wuu cuskanayaa calaa sayfin sayf aw casan ama ul iyo wanaxwi wax lamida waxbuu cuskanayaa nabiga xadiidkii xasan xakam ibn xasan ilkalafi way ka kulafi way ka sugan inuu nabigu cuskan jiray laakiin nabigu alay slam waxaa kaloo sugan mimbarka marka loo sameeyey ushii inuu iska daayey walidaalika culamada qaar ku jamciyeen meeshuu mimber haddaynan ahaynna uliya waxa la cuskadaa sunnaa mimber hadday leedahayna in la iska daayo calaa kulli xaal nabiga lama warin intii mimbarka loo sameeyey isagoo u cuskaday laakiin iyagu waxay ku leeyihin nabigu waa cuskan jiray meeluu ku reebayna ma jiro sunnadii waa baaqi bay uga jeedaan wayakuunu juluusuhu fadhigiisu wuxuu aanayaa baynahumaa dhexdooda inuu noqdo naxwi suurati ikhlaasi ikhlaas suuradeeda qadar lamida inaad fadhida labada khudba dhexdooda khuruujan min alkhilaafi wlkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun khuruu khilaafka in laga baxana waa sunno qolaana waajibisay qadarkaas waidaa faraqa hadduu ka baxo sharaca almuadinu wuxuu guda gelayaa fi liqaamati aqimka khudbada hadduu dhammeeyo muadinku wuu aqimayaa wabaadara alimaamu wuu degdegayaa liyabluga inuu gaaro almixraaba mixraabka maca faraaqihi muadinku markuu aqimka dhammaynayaba imaamku mixraabka inuu sii jooga waayo hadda hadda waxba isuma jiraan waa la taagan yahayo intuu microfoonka qabsanayaba waad gaadi laakiin meelaha qaarkood somayd arag an mitir mimbar awadaad saaraa somayd arag wadaadda an shan mitir manaabir ah baa jirta masaajidda turkiga idinku ma aragteen ya masr ma wada dheerdheera laakiin turki masaajidkiisa haddaad aragto ilaa halkaa unbuu khadiib ku saaraan intuu soo socdo baa wakti qaadanaysa ama khudbad haddii meel kaleo min mixraabka ka fogay ahayd meeshaad saarayd adu khudbada markay aqamku dhammaado mixraabka isku soo aadi buu yidhi si ugu diyaarato maxaa sababtana leh waa inuu degdegaa aqamka waa in la dedejiyaa imaamku waa inuu durbo mixraabka tagaa soomaynaan soo dhihin waxaa shari ah waajib almuwaalaatu bayna alkhubati wasalaati soomaynaan dhihin kulamaa muwaalaadkii aad takfiifisood u degdegto kulamaa kaana awlaa halkaasay ka socotaa masalada wayaqra'u fi lulaa wuxuu akriyi aljumuca suurat ljumuc akriyi wa fi aaniyatina almunaafiqiina buu akriyi jahran qiraadana kor buu akriyi intaba waa sugan yihin waxaa kaloo sugan sabix isma rabbika laclaa yaal haddii xadiidu lkhaashiya labada waa sugan yihin laakiin ikhtiyaarka shaaficiyadu waa xadiidka abi hurayre suurat ljumuca iyo suurat lmunaafiquun halkaasaan ku daynaynaa wallahu aclam وصلى الله على نبينا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك